أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بسم الله الرحمن الرحيم casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa suuradda labaad oo qur-aanka ka mid ah suuratu lbaqarati baqaradii suuraddii lagu magacaabay madaniyatu madiinay kusoo degtay wa aayaatuha aadahaaduna mi-ataani wa sittun wa thamaanuuna aayatan weeye laba boqol iyo siddeetan iyo lix aayadood laba boqol iyo siddeetan iyo toddoba aayadoodna waa la yidhaahdaa waxaa kaloo ay noqonaysaa suuraddaanu lix kun iyo boqol iyo labaatan iyo kow kelimo ayaa la yidhi waxay kalay noqonaysaa ha la yidhi labaatan iyo shan kun iyo shan boqol oo xarafay noqonaysaa suuradda aynu meeshaan ka gelayno waxaa la yidhahdaa suuratulbaqara ayaa la yidhaah waa suuraddii labaad oo waxaynu ka soo baxnay suuraddii koowaad oo suuratulfaatixa ayaynu ka soo baxnay waxaana meeshaan ka gelaynaa suuradihii dhaadheeraay oo markaasi waxa weeye lixdii dhaadheereed amba haddii waxa weeye bacdul aqwaal la fiiriyo todobadii dhaadheereed markii laysku daro suuratu bara iyo suuratu lanfaal wixii markaasi tan muqadamadeeda heeday waxaynu usoo marnay horay ayaanu usoo marnay iyo wixii ku jiray oo markaasi fawaa'ida heeday caalimka la yidhaahda ibnulcarabi waxa u dhahay suurat lbaqara waxaa ku sugan kun amar iyo kun nahyi iyo kun xugun iyo kun khabar ayaa ku sugan ou dhahay akhduhaa barakatun wa tarkuhaa xasratun ou dhahay suuraddaas waxa weeye qaadashadeedu waa barako ka tegitaankeeduna shalay weeye badaladuna ma awoodi karaan oo suxarada la yidhahdo markii guri lagu akriyo shayaadiinta kuwooda muruxsan soo geli maayeen saddex maalmood ayuu dhahay xadiis oo abu hurayra uu wariyo saxiix muslimka u dhigaayana wuxuu ahay rasuulkeenu inuu yidhi alayhi salaatu salaam laa tajcaluu buyuutakum maqaabira faina b fa ina ashaydaana yaqra'u min albeyti aladii tuqra'u fiihi suurat lbaqara shaydaanku waa ka cararayaa guriga lagu akrinaayo suurat lbaqara ee suuratu lbaqaraha lagu akriyo amuurahaas waxa weeye waxaynu kusoo marnay casharkeena hore ayaynu kusoo marnay suuradda tan marka waxa weeye waxay ka warramaysaa tashriicaad ayay ka warramaysaa mar hadday suurad madani ay tahay axkaam fara badan ayaa loogaga warrami doonaa suuradda tan oo waxa weeye munaafiqiinti baa looga warramayaa ciyaadkii baa looga warrami doonaa xajkii baa looga warrami doonaa dalaaqi iyo nikaaxiyaa looga warrami doonaa xajkii iyo markaasi soomkii ayaa looga warrami doonaa axkaam aad iyo aada u tiro badan mucaamalatulbaaciyo amuurahaasaa looga warami doonaa bismi illahi raxmaan raxiim aliflamim allahu aclamu bimuraadihi bidalika alifkaas iyo laamkaas iyo miimkaas muraadka loogaga jeedo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmi leh waxa weeye qur-aanka waxaanu ugu tegi doonaa meelo badan oo sidaas ayaanu ugu tegi doonaa xuruuftatan hadda waxa weeye oo markaasi munazalada ah oo lagu soo dejiyey suuradaha awaa'ilkoodu waxay gaarayaan afar iyo toban xarafay gaarayaan oo haddii markaasi xuruufulhijaa'iga uu leeyahay carabiyadu ay leedahay amase waxaa weeye qur-aanku uu leeyahay liskeeda noqonaysa maxaa yeele labaatan iyo sideed waatay aheed xuruufulhijaa'igu waxayna ku kala qaybsan yihiin labaatan iyo sagaal suuradood ayay ku kala qaybsan yihiin alif iyo laam waxaa lagu bilaabanayaa saddex iyo toban suuradood ayaa lagu bilaabanayaa xa iyo miimna waa todobada xamiime todoba suuradood suuradoodaa lagu bilaabanayaa da waxaa lagu bilaabanayaa afar suuradoodaa lagu bilaabanayaa kaaf waxaa lagu bilaabanaya hal suuradaa lagu bilaabayaa ya- waxaa lagu bilaabayaa hal suurad waa suuratu yaasiin saad waxaa lagu bilaabayaa hal suurad waa suuratu saad qaaf waxaa lagu bilaabayaa hal suurad oo waa suuratu qaaf nuun waxaa lagu bilaabayaa hal suurad oo suuratu nuun ah weeye xuruuftaa marka waxaa weeye lagu bilaabaayo suuradaha awaa'ilkooda qaar uxaadi waaye sida saad iyo nuun oo kalentood weeye qaarna sunaa'i waaye oo laba weeye qaarna waxa weeye thulaasi weeye waa saddex qaarna rubaaci weeye waa afar qaarna waa khumaasi kamana badna inta khumaasiga ahoo isku daran waxa weeye kaafa iyo ayn saad intaas waxa weeye waa khumaasi waxka waxaa weeye wax khumaasi ka badanna ma jiraan oo wax sudaasiwo ma jiraan intaas ayaa ugu badan in markaasi cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala loo tiiriyo sidaas ayaana aslam ah oo ugu raajixsan oo heeday dariiqatu salafu saalix sidaas ayay ahaayeen maxaa yeela xuruufta noocaas oo xuruufulhijaa'iga cilmigooda ilaahay subxaanahu watacaala ayay u tiiri jireen marka sidaas ayaana raajaxa warar badan oo laga sheegay oo culimmada khalafka ay ka sheegeen waa jiraan waxa weeye lhase yeeshee wax laysku raacay ma jiraan oo markaasi meel laysla dhigay qaar waxay yidhaahdeen waxa weeye xaraf kasta waxau kutusinayaa ismi isin oo ilaahay asmaa'adiisa kamida ah bilowgiisa u kutusinayaa qaar wax badan bay wax badan baa la sheegay marka hase se yeeshee sidaas ayaa u raajaxsan oo mar walba waxa weeye badanaa aynu ku soconaynaa dalika kaasow dhah ilaahi subxaanahu wa tacaala alkitaabu oo kitaabka laa rayba shaki fiihi isaga dhexdiisa ma aanin dalika kaasow dhah ilaahi subxaanahu wa tacaala mushaaru ilayhigu waxaa weeye waa kitaabkan qur-aanka ah dalika kaasow dhah ilaahay ay haada alkitaabu ayay ka dhigan tahay kitaabkan oo kana aladi yaqra'uhu muxamedun ow dha ilaahay oo nebi moxamed uu akrinaayo hadda waxa weeye kaaftaas bucdiyay ku tusinaysaa marka hadda qur-aankana waxa weeye annaga wuxuu noo yahay qariib ayuu noo yahay ilaahay subxaanahu watacaala qariib ayuu u yahay waxa markaasi waxa weeye ishaaradan oo markaasi bucdiga loogugu ishaaray waa litacdiima la yidhi weyneyn la weyneynayo oo qur-aanku inkastoo qariib annaga noo yahay haddana waxa weeye derajadiisa ayaa saraysa qadarkiisa ayaa weyn weeye maxaa yeele wuxuu ka nasahan yahay kalaamu alxawaadis ayuu ka nasahan yahay dalika kaasow dha ilaahay ismu ishaarahaanu mubtado weeye laamtuna waa lilbucdi kaastuna waxa weeye xarfu khitaab weeye alkitaabuna waxay sifa u noqonaysaa ismu ishaarahaas weeye ama waa cadfu bayaana la yidhi jumlada laa rayba fiihina khabarkiiyay noqonaysaa taasoo xataa waxa weeye jalaaleynku uu ishaaraayo dalika kaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala alkitaabu oo kitaabka oo nebi maxamed uu akrinaayo laa rayba shakiyow dha ilaahay fiihi isaga dhexdiisa ma ahan inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu xaggiisa kasoo degay waxaa ilaahay ku radinayaa mushrikiinta oo rasuulkeena yidhaahdeen alayhi salaatu wasalaam lasta mursalana inay yidhaahdeen waxaa kaloo yidhaahdeen maxamed ayaa qur-aanka been abuurtay mar waxay yidhahdeen inamaa yucallimhu yucallimuhu basharun bashar bani aadam ayaa qur-aanka baraaya ilaahay marka wuxuu caddaynayaa qur-aankaanu xaggiisa inuu kasoo degay huddan hudanow dhah ilaahay ay haadin mid hanuuninaayo weeye huddantaan macnaa waxay noqonaysaa haadin ayay noqonaysaa waxaana weeye waxay noqonaysaa khabar oo labaaday noqonaysaa ow dha ilaahay ey ow dha ilaahay mid hanuuninaa weeye waa rashaad iyo bayaan weeye waxayna noqonaysaa markaasi masder oo bimacnaa ismu faacila weeye huddan ey haadin ayaa la leeyahy waxaa markaas la dhihi karaa a la yidhi ey hudan eydu huddan eydu huddan hanuun mid mid saaxiiba wey la yidhahda oo markaasi saas lasoo qadaro ilahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala hudan ay haadin waa mid hanuuninaha dha ilahi subxaana watacaala kitaabkaasu lilmuttaqiina kuwa mutaqiinta u ilahay ka cabsanaayo qur-aankaana wuxuu hanuun u yahay dha ilaahay dadka mutaqiinta assaa'iriina ila taqwa ilaahay taqwadiisa kuwa ahaaday oo bimtihaali awaamiri wajtinaabi nawaahiya loola jeedaa awaamirta ilaahay waxau fara ayay fartoomeen wixii ilaahay ka reebana way ka hadheen marka dadkaas ayaa waxa weeye qur-aanku hanuun oo u yahay ayaga ayaana ilaahay naartiisa ugaga dhowrsanaaya marka dadka mutaqiinta oo kitaabku hanuunka u yahay ayaa ilaahay noo sifaynaya oo dhowr sifo oo markaasi afar gaaraysa ilahay noogu sifaynaya markaasuu dha ilaahay aladiina mutaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaayow dha ilaahay bilgaybi qaybka rumaynaya aladiina mutaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaayow dha ilaahay bilgaybi qaybka rumaynaaya waxaa ilaahay tafsiilinaya bacdu sifaati almutaqiin weeye waxa ayaga markaasi loogu khasisaayo sifooyinkaane waxaa weeye ayaga ayaa waxay ku sugan yihiin acla alawsaaf awsaafta midda ugu sarraysa kusugan yihiin aladiina ayuu dha ilaahay mutaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaaya bilqaybi qaybka rumaynaayau dha ilahay subxaana wa tacaala bimaa qaaba canhum waxaa ka ciilan oo baxsigi iyo jannadi iyo naarti iyo wixii lamid ah waxyaabaha markaasi samciyaadka ah oo aynu maqlayno ayaa markaasay rumaynayaan maxaa yeele hadda jannada iyo naarta iyo qiyaamada iyo axwaalaheeda iyo waxyaabo kaloo fara badan wax indhaha aynu ku hayno maahan oo waxaan dhigaha kaliya aanu ku maqalnay waxyaabahaas ayay rumaysan yihiin haddana ilaahay wuxuu dhahay wayuqiimuuna asalaata salaada oogaayow dha ilaahay salaada ayay oogaayaan waxay kula imaanayaan xuquuqdeeday kula imaanayaan wa mimaa kii xaggiisaw dha ilaahay rasaqnaahum aanu ku arsuqnane yunfiquuna way bixinayaan haddana ilahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala salaada ayay oogaayaan awqaadeeda shuruuddeeda arkaanteeda aadaabteeday la imaanayaan iqaamadu sidaas weeye wixii aanu ka arsuqna wax kamidane way bixinayaanoo daacada ilahay ay ku bixinayaan xoolaha dhammaantood in la bixiyo maahane wixii markaasi falal ah iyo wixii tadawucaba in qayb la bixiyo ayaa la doonayaa waxna la reebto haddana ilahay wuxuu yihi waladiina mutaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaayow dha ilaahay bimaa kii unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey sayidka maxamedka ahu waa qur-aankaasa weeye waladiina mutaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaaya bimaa kii unzila ilayka laguu soo dejiyey iyo wamaa kii unzila la dejiyey min qablika adiga hortaada la dejiyey oo kutubtii tawreed iyo injiil iyo kayrkoodaba ah wa bilaakhirati aakhiradane hum ayagu ayuu dheh ilaahay subxaana wa tacaala yuuqinuuna kuwa yaqiininaayo ah wa bilaakhirati aakhiradane hum ayagu ayuu dheh ilaahay subxaana wa tacaala yuuqinuuna kuwa yaqiininaayo ah aakhiradana waxay u rumaysan yihiin yaqiin ayay u rumaysan yihiin weeye ulaaika kuwaasow dha ilaahay oo sifaatkaa lagu soo sheegay calaa hudan hanuun korkiisa kuwa ku sugan weeyow dha ilaahay oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday ulaaika kuwaasow dha ilaahay calaa hudan hanuun kuwa ku sugan weeye oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday wa ulaaika kuwaasow dha ilaahay humulmuflixuuna waa kuwa liibaanay ilaahay wuxuu caddeeyey inay hanuunsan yihiin dadka sifaadkaa ku sifoobay haddana ilaahay wuxuu caddaynayaa inay liibaaneen oo ay maaragtay janno ay ku liibaaneen ilaahay cadaabkiisana ay ka korayaan dadkii wanaagsanaayo mu'miniintahay oo ahay sifaadkooda iyo ma'aalkooda ilahay markau kasoo warramay sida ilaahay subxaana tacaala qur-aankiisa caadiisa ay ku dureersatay waxaa ilaahay nooga warramayaa kufaarta iyo ma'aalkooda ilahay nooga warramaya alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufriyowdha ilaahay sawaaun waxaa jin ah calayhim korkooda a andartahum u digtaya am lam tundirhum uma digina laa yu'minuuna ma rumaynaanu ilaahay in aladiina kuwa ayuu dha ilaahay kafaruu kufriyey in aladiina kuwa ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala kafaruu kufriyey waktigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam sida hadda abijahl iyo raggii kaleentoodoo kufaartii waaweynaa ayaaba kamida weeye in aladiina inadu xarfu tawkiid wa nasbin weeye aladiina kafaruuna isinkeedi weeye laa yu'minuuna jumladaas ana khabarkeedi weeye jumlada sawaaun calayhim a andartahum am lam tundirhum laa yuminuuna waxay noqonaysaa jumlo oo muctaril ah ismu ina iyo khabarkeeda kala dhex gashay saasaana ugu roon icraabta sawaaun waxaa jin ahow ilaahay calayhim korkooda a andartahum digtaya am lam tundirhum uma digina laa yu'minuuna ma rumaynaayaan cilmiga ilaahay waxaa ku dhaqay oo azali u sabqiya qoladaas inaysan rumaynin marka waxaa weye ilahay wuxuu leeyahay iimaankooda ha damcin weeye khatamallaahu alla waa daboolow dha ilaahay calaa quluubihim laabtooda ilaahay daboola kuwaas ilahay qalbigooda ayuu daboolay dabci oo macnawiya ilaahay saaray khayrna geli maayo wa calaa samcihim maqalkooda ayaa ilaahay daboolay wa calaa samcihim maqalkoodana ilaahay waa daboolay mawaadicda ayaa loola jeedaa samcigo waxa weeye maqalkooda ku intifaaci maayaan oo xaqa kuma dhegaysanayaan wa calaa absaarihim ow dha ilaahay aragyaashooda korkoodane kishaawatun daboolla ayaa ah wa calaa absaarihim ow dha ilaahay aragyaashooda kishaawatun daboolla ayaa ah oo waxa weeye araggoodana daboollo macnawiya ayaa ilaahay saaray oo xaqa ku arki maayaan acdaadaas oo ilaahay uu siiyey oo qaaliga ah mar haddii waxa weeye sidii ilaahay ha loo sarfiyo uu yidhi aan loo sarfin oo markaasi waxa weeye aan lagu intifaacaynin waxay ka dhigan yihiin shay macduum macduumahoo kale ayay ka dhigan yihiin walahum waxaa u sugnaadow ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaas waa cadiimun oo weyn oo waxa weeye mar hadday sidaa ay yihiin ay ku sifoobeen sifaadkaas foosha xunne waxay iska leeyihiin buu dhahay ilaahay subxaana watacaala cadaab cadiima ayay iska leeyihin ur ilahi subxaana watacaala waana in markaasi cadaabku waxa weeye isaalul aalaamiyaa la yidhahdaa lilxayawaani calaa wajhi lhawaana la yidhahda cadaab waxaa la yidhaha sidiisaba xanuun oo markaasi la gaarsiiyey xayawaanka ayadoo lagu ihaanaysanayo marka waxa weeye cadaab oo lagu ihaanayso ayay gelayaan u dhahay ilahi subxaana watacaala qolada oo sidaa ku sifowday cadaab oo qawiya oo daa'ima weeye wa min annaasi dadka waxaa kamid a ah u dha ilaahay man duul yaquulu dhahaaya aamanaa waanu rumaynay bilaahi alla ayaanu rumaynay wa bilyoomi waanu rumaynay alaakhiri oo dambo wal xaal ayayna sidaas leeyihiin maahum aysan ahaynin bimu'miniina kuwa rumeeyey ayuu dhah ilaahay ilaahay subxaanau watacaala markii uu nooga soo waramay mu'miniintii oo waxa weeye dhaahir iyo baadinba iimaanka iska lahay kufaarti waxa weeye kufrigoodu dhaahir iyo baadin waahay markuu nooga soo warramay qaybtan saddexaad ilaahay wuxuu nooga warramayaa kufaar oo waxa weeye dhaahirka waxa weeye ee muminiinka ah baadinkana kufaarka ah kufaar oo baatinka kufaar ka ah daahirkana iimaan ka sheeganaya oo munaafiqiin la yidhaahdo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya axwaashooda ayaa ilaahay nooga warramaya iyo markaasi dulliga ku dhacaaya iyo ilaahay subxaanahu watacaala sida u jaasinaayo miisaalka la yeelaayo amarkooda ciribtiisa sida ay noqonayso waxaana loogaga warramayaa saddex iyo toban aayadood oo aayad ugu dambaysta ilaahay uu dhihi doono in allaha calaa kulli shayin qadiimay ku dhamaataa ilaahay waxau ka akhiray mu'miniinta iyo kufaarta daahir iyo baatinba ah oo mu'miniinta dhaahir iyo batin ilaahay rumeeyey iyo kufaarta dhaahir iyo batin ilahay ku kufriyey ayaa dib looga dhigay waxaa la ishaaraha la yidhi ayaga ayaa ka xaalad xumaa la yidhi kufaarta caadiga ah maxaa yeelay sida hadda idnaafka loogu samaynayo ayaad garanaysaa oo markaas loo badinaayo sifaadkooda cadaabkoodana ilaahay ugaga warrami doono sifaadkooda xuna loo sheegayo ilahay wuxuu yidhi wa min annaasi dadka waxaa kamid ah man duul yaquulu ku qawlaaya aamanaa billaahi ilaahi ayaanu rumaynay wa bilyoomi yoonkina waanu rumaynay alaakhiri oo dambo walxaal maahum aysan ahayn ow ilahay ilaahay kuwa rumeeyey aysan ahayn marka hadda iimaan layska sheegto ilaahay agtiisana aan saxiix ka ahayn waxba tari maayo yukaadicuuna allaha alla ayay khadeecayeen ilaahayay dhagraayaan ow dhah ilaahay sida markaasi ayaga ay la tahay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey ayay khadeecaayaan ow dha ilaahay maxaa yeeley waxay daahirsanayaan biidhaari khilaaf maa abdanuuhu weye min alkufri weeye waxay daahirsanayaan waxyaabaha ay qarinayaan wax markaasi waxa weeye khilaafsan oo kufriga se waxa weeye axkaamta oo dunyawiyada ay isagaga daafacaan wamaa yukhaadicuuna ma dhagraayaanowdh ilaahay oo ma khadeecayaan ilaa anfusahum naftooda mooye oo khadaacadaasu naftooday ku dhacaysaa khadaacadaas lianna wabaala khadaacihim raajicun ilayhim waxa weeye dhagartoodaas baadka ka yimaada ayaga ayuu kusoo noqonayaa adduunyada ayay ku falleexoobayaan oo ilaahay rasuulkiisa ayuu daalacsiinayaa wax ay qarinayaan markaasaa adduunyada lagu falleexaynayo sida dhacday aakhirena waa lagu ciqaabaya wamaa yashcuruuna masa garanaayaan udh ilaahay oo ma ogsoona khadaacaas ay samaynaayaan inuu naftooda ku dhacaayo ilahay wuxuu yihi subxaanau wa tacaala fii quluubihim ow dha ilaahay kuwaas laabtooda waxaa ahaadow dha ilaahay maradu bushi ayaa ahaaday fii quluubihim laabtoodow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala maradu bushi ayaa ahaaday shaki iyo munaafiqnimo ayaa qalbiga uga jira weeye markaasuu wuxuu jiriyey quluubtooda ayuu jiriyey oo uu laciifiyey fazaadahum ullahu dabeedna alla wuxuu u ziyaadiyey dha ilaahay maralan maral ayuu ilaahay u ziyaadiyey walahum waxaana u sugnaaday owdha ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo xanuujiya bimaa kii sababkiisa kaanuu ay ahaadeen yagdibuuna kuwa been sheego qowlkooda ku been sheegay ahaadeen hadda maralkan waxaa la yidhi waxaa lagu idlaaqaa midka xisiga xisiga marka lagu idlaaqo waxa weeye waa markaasi midka la yaqaano cuduh loo jeeda ah weeye midka macnawigana waa lagu idlaaqa oo shakiga iyo munaafiqnimada weeye waxaan shaki lahayn ba la yidhi nimanka munaafiqiinta qulubtooda labadaas maralba waa ku jira midka xisiga iyo midka macnawiha la yidhi maxaa yeele midka macnawiga ayaa hadda ku jira laakiin sabab wuxuu u noqonayaa mid xisiya ayuu macno u unoqonaya oo sabab u noqonaya maxaa yeele arrintaas munaafiqnimada ahu maral oo xisiyay gaarsiinaysaa adduunyadana waa lagu falleexaynaya aakhirana waa lagu cadaabaya marka ilaahay waxau dhahay alla maral ayuu u ziyaadiyey maralku wuxuu ugu ziyaadayaa qur-aanka markaasi soo degaaya oo kufrigooda ka warramaaya cadaab aliimana aakhire iska leeyihin ow ilaahay sababtuna waxaa weeye inay ku been sheegeen hadalkooda ay dhahayeen aamanaa wa idaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdow dha ilaahay laa tufsiduuha fasahaadina fi larli akhladaha fasahaadina qaaluu waxay leeyihiin inamaa in kaleeta mayne naxnu annagu muslixuuna kuwa hagaajinaayana arladan fasahaadka ka daaya markii la yidhaahdo waxay leeyihin annagu muslixiinana waidaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdow dha ilaahay laa tufsiduuha fasahaadina fi larli dhulka dhexdiisa oo kufriga ka daaya iyo dadka iimaanka aad ka sarfinaysiin qaaluu waxay leeyihiin inamaa in kaleeta maaina naxnu annagu muslixuuna kuwa hagaajinayana walaysa maa naxnu fiihi bifasaadin waxaan ku sugannaha fasahaad maahan ilahay isagoo ku radinaya wuxuu dhahay alaa hooy ayuu dha ilaahay abaal tambiih weeye baraarugay ayuu dha ilaahay inahum ayagu hum lmufsiduuna waa kuwa fasaadinaya way fasaadinayaan arladow dha ilaahay walaakin kalkeeda laa yashcuruuna ma garanayaan ma garanayaan fasahaad inay wadaan maxaa yeele dadka mufsidiintaahu waxa ay wadaanba ma fahmayaan waidaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdow dha ilaahay aaminuu rumeeya kamaa aamana naasu dadku siday u rumaynayaan oo asxaabta nabiga calayhi isalaatu wasalaam siday u rumaynaan kale u rumeeya markii la yidhaahdo qaaluu waxay leeyihiin ow dha ilaahay anu'minu miyaanu rumaynaynaa kamaa sida aamana sufahaau kuwa juhaalada ay u rumaynayaan asxaabta ayay ku wadaan rasuulka alayh salatu slam ay ku wadaan qaaluu waxay leeyihiin ayagoo inkiraya warkaa la yidhi anu'minu miyaanu rumaynaynaa kamaa aamana sufahaau kuwa juhaaladaahu siday u rumaynayaan ma falayna ficilkooda oo kale ay leeyihiin ilaahay isagoo ku radinaya wuxuu dhahay alaa hooy ayuu dha ilaahay inahum ayagu hum sufahaau kuwa sufahaa weeye ayagaa sufahaao jaahiliina weeye markay dadka jahil jahli ay ku sheegayaan ayagaa sufaha ah walaakin kalkeeda laa yaclamuuna ma ogsoona maxaale dad badanoo waxaa jira dadka inuuna wax garan u arkaayo isaguna waxba aanan garanin wa idaa waktigii laqu ay la kulmaan ow dha ilaahay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey qaaluu waxay leeyihiin aamanaa waanu rumaynay wa idaa waktigii laquu ay la kulmaan ow dha ilaahay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey qaaluu waxay leeyihin owl ilaahi aamanaa waan rumaynay dadka mu'miniinta markay la kulmaan iimaan ayay usheeganayaan iimaan ayay usheeganayaan waxaa kamid ahay raggaas cabdullahi uweyd binu salool iyaa kamid ahay weye markay ragga asxaabtaa la kulmaan ayay markaasi wanaag u sheegi jireen sabab nuzuulka aayaddana abubakar iyo cumar iyo cali ayaa waxay aadeen cabdullahi binu ubey binu salool lacanahu llahu markaasaa abubakar waxau dhahay war adiga iyo asxaabtaadu kaalaya ee ikhlaas sameeya markaasuu waxau dhahay marxaban bishaykhi wasidiiq cumarna waxa u dhahay marxaban bilfaaruqi lqawiyi fi diini sayid calina marxaban yabna ami nabiy ayuu dhahay war fiican markaasaa sayid cali waxau dhahay war ilahay ka cabso dhahay munaafiqnimada iska daa u dhahay warkaan been ku sheegi mayside markaasu wa dhahay warkaas anugu uma dhihin ilaa waxa weeye inuu iimaankaygu iimaankiinoo kala yahay mooyaane marka wararkaasaa ilaahay subxaana watacaala uu ku beeninayaa qaaluu waxay leeyihiin aamanaa waanu rumaynay waidaa waktigii khalow ay khaali noqdaan oo waxa weeye dadka mu'miniinta ay ka tagaan kuwa markaasi waxa weeye ay u tagaan shayaadiintooda hor u asagaane waxay leeyihin sidaana dha ilaahay waidaa waktigii khalow ay khaali noqdaan ilaa shayaadiinihim shayaadiintooda ay u khaali noqdaan qaaluu waxay leeyihiin inaa anagu macakum micigiin nahay idinkaan idinla jirna oo diinta idinkala mid nahay inamaa in kaleeta mahayne naxnu anagu mustahzi'uuna kuwa jeesjeesa ahayn qoladaas markaan iimaanka u sheeganayna waanu ku jeesjeesaynay ilahay wuxuu yihi allahu alle ayaa yastahzi'u bihim ku jeesjeesaaya ilaahay kiisu jaasin waaye isiisaa xaqiiqiisa ilahay waa ka nasaan yahay allahu alle yastahziu bihim waa ku jaazinaya istihzahooda wayamudduhum alla waa u korinayaa fii duqyaanihim xadgudubkooda ayagoo ku sugan yacmahuuna xaalihim kuwa wareersan ayagoo xadgudbaaya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u sugayaa wayamuduhum owdha ilaahay alla waa u koranayaa fii duqyaanihim xadgudubkooda ayagoo ku sugan oo ayagoo baadilkaas ku dhex jira ayaa loo kaadinayaa cumrigaa loo dheeraynayaa owlaadaa loo badinayaa risiga ayaa loo ziyaadinayaa waxa weeye caafimaad ayaa la siinayaa sidaas iyagoo ah ayaa sidaas markaasa waxa weeye loo sabaansabayaa yacmahuuna xaalayihiin kuwa wareersanow dha ilaahay oo mutaradidiin oon meelna aanan ku sugnaynin ulaaika kuwaasow dha ilaahay subxaana watacaala alladiina kuwa weeyow dha ilaahay ishtarawu dalaalata baahida shiraysow dha ilaahay bilhudaa hanuunka bedelkiisaw dha ilaahay qoladaan munaafiqiinta alle wuxuu leeyahay ulaaika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye ishtarawu dalaalata baahida shiraysow dha ilaahay bilhudaa hanuunka bedelkiisa ba'dan baa ulbedeliye ayaa la yidhaha waxa weeye hanuunkii ayay ina qaadeen ayay waxay kusoo iibsadeen baadi bay kusoo iibsadeen waxaa laga dhigayaa markaasi lagu shabaha sharaha xaqiiqigaa weye maxaa yeele hanuunkii bay ka tageen markaasay baadidi qaateen markaa dee baadida ay soo gateen maxay tahay ilahay wuxuu yihi famaa rabixad ma aysan rabxin tijaaratum tijaaradoodii ma aysan rabxin ul ilaahay famaa rabixad ma aysan rabxin tijaaratum tijaaradoodii ilaan wax markii lasoo sharaysto waxaa markaasi la raadiyaa ribx baa la raadiyaa nimankaa mar haddii waxa weeye baadidii ay waxa weeye hanuunka kusoo iibsadeen oy baadidii waxa weeye ay soo qaateen hanuunkiina iska bixiyeen ribx meeshaas kama isin nawdha ilaahay marka hadda isnaadu ribxi litijaara waxaa la yidhi majaas oo caqliya waaye ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala famaa rabixad ma aysan ribxin tijaaratum tijaaradoodu ma aysan ribxin maa rabixuu fiiha weye bal khasiro way khasaareen maxaa yeele limasirihim ila naari lmu'abadati calayhim naar oo weligood ay ku jiraan ay ahaanayaan qof waxa weeye wax naar oo ku jiraayo weligiis waxa weeye qaatay oo markaasi jannadii ka tegey hadda xaggee waxa weeye khasaaro mid ugu xumeed ayuu khasaaray wamaa kaanuu mana aysan ahaanin buu dhahay ilahi subxaana watacaala muhtadiina kuwa hanuunaa ma aysan ahaanin waxyaabaha markaasi ay faleen wax ay ku hanuuneen ma ahan buu dhahay ilaahi subxaana watacaala oo hidaayadine ilaahay subxaana watacaala ayaa ka sarfiyey hadda waxa weeye hidaayadii hadday kusoo iibsadeen baadine waxa weeye khataare ayay kala kulmeen famaa rabixa tijaaratuhum way tijaaradoodii ma aysan ribxin hawdha ilaahay maa rabixuu fiiha kuma aysan ribxin bal khasiro way khasaareen maxaa yeele rabix markii la waayey maxaalidkiisa khasaaro munaafiqiinta marka khasaare ayaa ku dhacday naar weligood ay ku jiraayaan ayayna ahaanayaan markaasuu dha ilaahay wamaa kaanuu mana aysan ahaanin muhtadiina kuwa hanuuna ma aysan ahaanin oo ilaahay daacadiisa kuma aysan hanuunin hidaayadana waxaa u diiday ficilkaas hoosha xune oy ay samaynayaan iyo waxyaabahaas beentaahay uku dhaqmaayaan ayaa waxay u keentay inaysan aysan hanuunin marka casharkeena intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu رعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم منافقين تصفروا ضوء إلهي كمثل الذي كي صفدي سوالته أيود إلهي استوقد هريي naaran dab huriyow dhah ilaahay falamaa goortii ad ay ifisa naartii ow dhah ilaahay maa xawlahu wixii hareeriyiisa ahaaday dahaba allaahu alla uu la tegay binuurihim nuurkoodii uu la tegey wa tarakahum alla uu ka tegey fii dulumaatin mugdiyaala dhexooda uu aga tegey laa yubsiruuna ayagoon waxba arkaynin ilaahay wuxuu yidhi haddana subxaanahu wa tacaala summun waa kuwa maqalla ayuu dhah ilaahay bukmun waa kuwa afla cumyun waa kuwa indhalla ayuu dha ilaahay fahum ayagu laa yarjicuuna ma soo noqonayaan buu dha ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey waxaynu ku soo jirnay sifaadkii munaafiqiinta ayaynu ku soo jirnay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna soo yidhi kuwaas waa kuwa shiraystay baadida oo hanuunka ku beddel qaatay tijaaradooduna ma aysan ribxin buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala mana aysan ahaanin kuwa hanuuna ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka meeshaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u yeelayaa munaafiqiinta masal ayaa ilaahay u yeelayaa masal ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u yeelayaa nifaaqooda ugu masal ah marka ilaahay markuu soo caddeeyey qabaa'ixdoodii iyo amarkooda ciribtiisu sida uu ahaanayo waxaa halkan uu ka gudagelayaa inuu amhaal uu u sameeyo waxaana ilaahay amsaashaas uu ku caddaynayaa sifadooda iyo waxa ay ku sugan yihiin ayaa ilaahay ku caddaynayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala masaluhum masalkoodaw dha ilaahay sifatuhum fii nifaaqihim weeye sifadooda oo munaafiqnimada ugu sifo ah ka masili ladii ka sifati ladii kii sifadiisii waa latoo ayuu dha ilaahay istawqada huriyey ayuu dha ilaahay naaran dab huriyey waxau la mid yahay la mid yihiin buu dha ilaahay munaafiqiintu nin meel mugdiyo jooga waqti oo waxaa weeye roob uu da-ayo rooba baw ah meel mugdiyo jooga oo dab hursaday dabkina waxa weeye markaasi oo u iftiimay falamaa goortii ayuu dhah ilaahay allah ad ay hurisay maa xawlahu hareerihiisa wix ahay oo wax uu arkaday dabkina uu dugsaday oo kulaalay wixii uu ka cabsanayana uu ka nabad galay dahaba allaahu alla uu la tegow dhah ilaahay binuurihim nuurkooda uu la tegey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nuurka uu ka demiyey hadda meeshaan lamiirka waa la jamciyaa la yidhi waxaa la ilaalinayaa mawsuulka macnihiisa ayaa la ilaalinayaa dahaba allaahu alla waa la tegay ow dha ilaahay binuurihim nuurkoodii oo markaasi mawsuulkii alladiida ahay ayaa waxaa lasoo qaatay macnihiisiyaa lasoo qaatay wa tarakahum alla waa ka tegay buu dha ilaahay fii dulumaatin mugdiyaale ayuu ugaga tegey laa yubsiruuna ayagoon arkaynin waxa hareerahooda oo mutaxayiriin oo waleesan oo waddadii ka lunsan haddana khaa'ifiin ah oo wixii dabkoo ukor u kordhiyey oo faa'iidaha ay ka heleen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka qaaday marka waxaa la leeyahay munaafiqiintu waxay la mid yihiin kuwa noocaas ayay la mid yihiin kuwa waxaa weeye ayagoo mugdiga jooga dabka horsaday ee markii waxaa weeye dabkii meel walba uu ifiyey oo ay wax arkeen oo ay dugsadeen oo ay ku nabad galeen markaas ilaahay dabku uu ka demiyey munaafiqiintu kuwaas ayay la mid yihiin oo ilaahay uu ku shabahayaa waxayna ula mid yihiin baa la yidhi horta munaafiqiintu waxa weeye iimaan daahira ayay sheegteen oo waxay ku dhawaaqeen kelimatul iimaan taasi waxay ka dhigan tahay waxa weeye dabki oo iftiimay oo kaleentood weeye marka dabki marka u iftiimay oo wax walba ay ku arkeen iimaankaas ay daahirsanayaan ayaa lagu shabahayaa marka markaan dabka ilaahay uu kala tegaayo oo mugdiyaalo ay ku soo harayaan ayagoon wax arkayne waxaa lagu shabbahayaa xaaladooda qiyaamo siday noqonayso oo markii ay dhintaanaa la yidhi waxaa u imaanaya khawf iyo cadaab ayaa u imaanaya khawfka iyo cadaabka u imaanayana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku shabahayaa waxa weeye dabkaas nimankaa lagala tegey ee iftiinkii uu ka baaba'ay ee wixii markii hore ay heleen laga qaaday oo wixii xumaanahay iyo dhibka ay ka baqayan dib ugu soo laabtay maxaa yeele munaafiqiinta adduunka markay iimaankooda kusaas ugu nabad galaan oy dhiiggooda maalkooda ku ilaaliyaan maalinta qiyaamo ayay runtii arrintu imaanaysaa kolkaasay cadaabka ilahay la kulmayaan haddana ilaahay wuxuu yidhi summun tanu waa khabar mubtadiisi oo maxduuf yahaye hum ayago ayuu dhah ilaahay summun waa kuwa maqalla ayuu dhah ilaahay waxayka maqalla yihiin xaqa inay dhegaystaan simaaca qabuulin bugmun waa kuwa afla ayuu dhah ilaahay oo kharsi ayaa ku jira khayrka ayay ka afla yihiin oo khayrka ku maqowlayaan waxay ka dhigan yihiin ruux akhras oo kaleentood cumyun waa kuwa indhalla ayuu dheh ilaahay oo dariiqa hanuunka ayay ka indhala'yihiin dariiqa hanuunkana ma arkaayaan fahum ayagu ayuu dheh ilaahay laa yarjicuuna ma laabanayaan oo baayida ay ku sugan yihin kasoo laaban mayaan haddana ilaahay wuxuu yidhi ow ka sayibin ow ambasa ayuu dhah haddana ilaahay masaluhum isoo qadaro masalkoodu ka sayibin ka asxaabi madarin madar asxaabtiis waa la too ayuu dheh ilaahay hadda waxa weeye tashbiihan kale isagana waanu sheegaynaa ow ambase ayuu dhah ilaahay masaluhu masalkoodu ka sayibin ey ka asxaabi madarin madar asxaabtiis waa la too dad waxa weeye roob uu ku da-aayo ayay la mid yihiin buu dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala ka asxaabi madarin waa la too ayuu dhah ilaahay madarkaasoo yanzilu kusoo soo qadaro ka degaya min asamaa'i samada kasoo degaaya oo saxaabka kasoo degaaya fiihi saxaabkaas dhexdiisana dulumaatun mugdiyaale ay ku sugan yihiin iyo wa ra'dun ayuu dhah ilaahay gugac amba soconkodh iyo wa barqun hilaac ow dhah ilaahay lamcaanka markaasi ka soo baxaayo weeye yajcaluuna way yeelayaan buu dhah ilaahay qolada asxaabu sayibkaahu asaabicahum farahooda ayay yeelayaan fii aadaanihim dhegahooda ayay yeelayaan waxayna u yeelayaan buu dhah ilaahay min asawaaciqi min ajli sawaaciqi jacda ka cabsashadeeda daraaddeeda u dha ilaahay min asawaaciqi min ajli sawaaciqi jacda daraaddeeda dhacaysa sawaaicda dhacayso ada ayay dhegaha farta gelinayaan saysan waxaa weeye u maqlin waxayna u yeerayaan buu dha ilaahay xadara almowti liajli xadara almowti mowtka digtoonaashadiisa daraaddiisow dha ilaahay wallaahu allow dha ilaahay muxiidun kii koobo weeye alle cilmi iyo qudro ayaa ilaahay ku koobay bilkaafiriina kaafiriinta hadda ilaahay subxaanahu watacaala munaafiqiinti wuxuu ku shabahayaa dad waxaa weeye roob ou maaragtay aa ku da-aayo marka dadka roobka ku da-ayna roobka waxa weeye waxay ka helayaan gubac ama maaragtay hilaac ayaa roobka ka dhacaaya guwac waa ka dhacaya hilaac waa ka dhacaya guwaca onkodna waa loo yaqaanaa barqiga waxa weeye isagun hilaac weye ama biriqda caadiga oo la arkaayo weye dad sidaas ku sugan ayaa lagu shabahayaa haddana kufaarta weye marka hadda waxa loogu shabahaya waxa weeye baa layidhi oo mushabbaha iyo mushabbahu bihigu uu noqonayaa ilan tashbiih waxa uu keenayaa mushabah iyo mushabahu bihi iyo wajhu shabah iyo adaatu tashbiih ayaa meesha ka imaanaysa marka hadda qoladan munaafiqiinta waxaa la yidhi qur-aanku markuu soo dego qur-aankana waxaa weeye lagu sheego kufri lagu sheegaa la yidhi oo markaasi lagu shabbahay dulumaadka qur-aanka waxaa lagu shabahayaa isaga madarkaa lagu shabahayaa kufriga lagu sheegaayana waxaa lagu shabaha qur-aanka dulumaadka lagu sheegaayane oo waxaa weeye madarka dulumaadka lagu sheegaayo waxaa weeye madarka mugdiyaa ku jira waxaa lagu shabahayaa kufriga ayaa lagu shabahayaa waciidka markaasi qur-aanka ku jirane waxaa lagu shabahayaa isagana racdigaa lagu shabahayaa xujooyinka cadcad oo qur-aanka ku jirane waxaa lagu shabahayaa hilaacaa lagu shabahayaa markii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dhegahooda ayay owdayaan si aysan u maqlin onkodkaas aysan u maqlin macnaha waxaa laga wadaa qur-aankii bay dhegaha ka qabsanayaan oo simaaca qabun u dhegaysa maxaa yeele waxay ka baqayaan iimaanka inay u iishaan oo diinkooda baadilka ay ka tagaan kaasoo waxa weeye ayaga agtooda mawdka ah xadaral mawti marka leeyahane ayaga ka ay ka tagaan ayaa agtooda dhimasho ka ah marka haddii aan tashbiihan wax yar aanu ku celinno waxa uu noqonayaa qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku shabahayaa madarkuu ku shabahayaa waxa weeye kufriga qur-aanka lagu sheegaayene ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku shabahayaa dulumaadka madarka ku jira waciidka qur-aanka ku jirana ilaahay wuxuu ku shabahayaa racdiga ayuu ku shabahayaa oo ku shabahayaa gugaca amba onkodka xujooyinka oo cadcad oo qur-aanka ku jirana ilaahay wuxuu ku shabahayaa hilaac ayuu ku shabahayaa mawdkana waxaa lagu shabahayaa dhegaha ay ka qabsanayaan qur-aanka waxay markaasi ka baqaayaan qur-aanka inay u iisho qalbigoodu oy diintooda baadilka ay ka tagaan markaasuu dha ilaahay ow ambase masaluhu masalkoodu ka sayibin ka asxaabi madarin madar asxaabtiis waa la too ayuu dha ilaahay madarkaasoo min asamaa'i yanzilu min asamaa'i saxaabka ka soo degaaya fiihi saxaabkaasna dulumaatun mugdiyaale ay ku sugan yihiin iyo wa racdun gugac ayuu dhah ilaahay ama onkod malagga loo wakiisho weeye amba waa sawdkiisa laakiin bayaankeeda waxaa uu tegi doonaa suuratu racdi insha allahu tacaala iyo waa barqun hilaacow dha ilaahay yajcaluuna way yeelayaan buu dhah ilaahay asxaabu sayibkaasu asaabicahum farahooda macnaha anaamusha ayaa laga wadaa fii aadaanihim dhegahooda ayay yeelayaan min asawaaciqi min ajli sawaaciqi jacda daraaddeeda onkodka waxaas ka dhacaaya xadalalmowti liajli xadalalmowti mowdka cabsashiisa daraaddiisa mowd ayay ka digtoon yihiin weeye wallaahu allow dha ilaahay muxiidun alhii koobay weeye bilkaafiriina kaafiriinta ilaahay waa koobay oo cilmi iyo qudro ayuu ku koobay ilaahayna ka baxsamo karaan haddana ilaahay wuxuu yidhi yakaadulbarqu hilaacu wuxuu sigaa yakdafu inuu dafo absaarahum aragyaashooru hilaacaas wuxuu sigayaa inuu aragga ka dafo oo si surca uu ku qaado kullamaa in dhammoo allah oo u ifo lahum ayaga mashow fiihi way ku soconayaan iftiinkiisay ku soconayaan kullamaa in dhammoo allah oo u ifo lahum ayaga mashow fiihi way ku soconayaan buu dheh ilaahay waidaa watigii adlama uu mugdiyaabo calayhim korkooda uu ka mugdiyaabo hilaacune qaamuu way istaagayaan buu dheh ilaahay aayaddan dambana waxa weeye waxaa tamsiil looga dhigayaa sida nimankaanu qur-aanka waxa ku jira ay ugaga baqayaan oo waxa weeye qalbigooda ilaahay xijaabka u u saaray oo qalbiga looga daboolay haddana ay u rumaynayaan markii ay maqlaan waxyaabo ayagu ay jecel yihiin maxaa yeele aanka waxaa soo gelaya waxyaaba adduunyo iyo waxyaabahaas ka sheekaynaya maxaa yeele qur-aanku wuxuu koobayaa wuxuu koobayaa adduunyo iyo aakhire ayuu koobayaa oo adduunyo dan adduunya dan aakhiraa ku jirta marka waxaa laga dhigayaa marka waxa weeye ay ka baqayaan inuu aragga uu ka dafo waa markii waxa weeye qur-aanka waciid iyo waxyaaba ayaga naftooda jeclayn lagu sheego weye marka ilaahay uu leeyahay kulamaa allah allahu mashuu fiihine waxa weeye waa marka oo qur-aanka walax ayagu ay jecel yihiin oo dana adduunyaha lagu sheego wa idaa adlabna calayhim qaamuune waa markii waxa weeye qur-aanka markaasi meel uu gaaro ayaga dantooda aysan ku sugnayn ilaahay wuxuu yihi walow shaa allahu alla haddow doonaayo ladahaba wuxuu la tegi lahay biabsaarihim araggooda ayuu la tegi lahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala samciga caadiga oo maaragtay xisiga ayuu alla ka qaadi lahay iyo wa absaarihim aragyaashooda u dhah ilaahay walow shaa allahu alle hadduu doonaayo la dahaba wuxuu kala tegi lahay alle bisamcihim maqalkoodow dheh ilaahay macnaha asmacda weeye iyo wa absaarihim aragyaashooda daahirkaa weeye sida macnaha kamaa dahaba bilbaadini weeye ah, kamaa dahaba bilbaadinati weeye tii baadinka aheeday basiiradii oo baadinka aheed sida alla uga qaaday ayaa ilaahay midda xisigan uga qaadi karaa ow dheh ilaahay maxaa yeelow dheh ilaahay in allaha alle calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa ou doono qadiirun caleyhi kara weeye in allaha alle calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun caleyhi kara weeye waxaana lamid ah oo ka mid ah waxyaabaha hadda la soo sheegay allah inuu ka qaado oo samciga iyo basarka xisiga allah inuu ka qaado ayuu alla awood u leeyahay yaa ayuhannaasu dad habow yaa ayuha ayuhannaasu dadi habow ucbuduu caabuda ayuu dhah ilaahay rabbakum rabbigiina caabuda hadda aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kula khidaabayaa mukalafiinta ayuu kula khidaabayaa waxaa la yidhi qur-aanka ilaahay kuma naadin baa la yidhi yaa naadaha nidahaasu min allaahi ha ka ahaada licibaadihi aw minhum lilaahi baa la yidhi waxayna u sugnaataa layidhi linidaa ilbaciida la yidhi marka ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ahaaday inaan shay isaga shabahaynin oo xawaadisa ah, allana uu ka nasahan yahay xawaadista inuu markaasi uu shabaho daatada iyo sifaadka iyo afcaasha ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku naadinayaa ya waxauna sidaa ilaahay u yeelayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala xisi oo maaragtay macnaw waxaan dhihi lahay bucdi oo macnawiya in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maaragtay uu naga fog yahay marka ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaasu dad iyo habow ayuu dha ilaahay marka hadda waxaa yidhi niduhu waxa weeye todoba uu qaybsamaya nidaa oo markaa nida la yidhaha nidaau tambiih maca madxin weeye sida yaa ayuha nabiyu marka ilaahay nabigiisa leeyahay amase waxa weeye nidaau tambiih tambiih maca dami weeye sida yaa ayuha aladiina haaduu amase tambiih oo maxliya sida yaa ayuha alinsaanu ama markaasi mid oo idaafaa sida yaa cibaadiye ama mid nisba ah sida yaa nisaa nabiye ama mid oo tasmiye ah sida yaa daawuudu amase mid takhsiisa sida yaa ahlalkitaabi oo waxa weeye niduhu todobadaas ayuu qaybsamahaa layidhi ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadi habow waxay markaasi kutubta ku fasireen ahlu maka ayaa loola jeedaa inkastoo hadda suuraddaanu ay suurad madaniya ay tahay laakiin jamiicu lmukallafiin oo dhan ayaa loo naadinaya ha yidhi maxaa yeele siyaaqa dambe ayaad ka fahmaysaa ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha nnaasu dadi habow ucbuduu rabbakum rabbigiina caabuda ilaahay rabbigiina waxida weeye alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala meel cadama ayuu idinka ehaysiiyey waaladiina wa khalaqa aladiina kuwiina abuurow dha ilaahay min qablikum idinka hortiin ahaaday allihii meel cadama idinka abuuray dadka idinka idinka horreeyey ummatul maxamed ka horreeyena abuuray oo cadam idinka wada abuuray allahaas caabuda ayuu dha ilaahay lacallakum waxaa mudantihin oo xaqiiqahu dha ilaahay tattaquuna inaad dhowrsanaysaan oo alla aad ka baqaysiin markii aad ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa aad la timaadaan lacallada qur-aanka iyo axaadiisa waxaa weeye xaqiiqo weeye tii markaasi carabiyadoo lacalla litaraji wa tawaquci maahan weeye maxaa yeele haddii cabsi ilaahay lala yimaado oo cibaado alla lala yimaado waxaa imaanaysa in eh, maaragtay cibaadadu ay noqoto mid xaqiiqa weeye haddii maaragtay alla la caabudo waxaa imaanaya markaasi taqwaa dhalanaysa markaasuu dhah ilaahay alladii allahaasoo jacala lakumul arla jacaladan bimacnaa khalaqa weeye jacala lakumul arla arlada idiin abuurow dhah ilaahay firaashan xaal ay tahay tii gogol ah sideedana waa loo dayn karaa ha yidhi jacala lakum idinkaga yeelay al arla arlada firaashan gogol idinkaga yeelay wasamaa'a samadana binaa'an saanqaaf idinkaga yeelay maxaa yeela waxaa weeye samadu arlada ayay saqfi u tahay wa anzala dejiyow dha haddana ilaahay subxaanau wa tacaala min asamaa'i samada xaggeeda maa an madarka soo dejiyey wa anzala dejiye min asamaa'i samada maa an madarka soo dejiyey fa akhraja dabeedna soo bixiyey bihi bisaabil maa'i maa'i sababkiisa ilaahay samada uu ka keenay asamaraati mirayaale kusoo bixiyey fa akhraja dabeedna bixiye bihi bisaabil maa'i asamaraati mirayaale kusoo bixiyey risqan arsuqi daraaddeeda oo lakum idinka laydin arsuqaayo adinka ayaa laydin arsuqa hawdha ilaahay haddana waxa weeye dawaabtiis dawaabtiinane waxa waxa weeye arladaas ka soo baxay ayaad ku calfinaysiin falaa tajcaluu ha u yeelinow dha ilaahay lilaahi alle andaadan shuraka ha u yeelina ilaahay subxaanahu wa tacaala wax la garab dhigo oo cibaadada loola waajiyo ha u yeelinow dha ilaahay falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi alle andaadan shuraka ha u yeelina maxaa yeelay alla wuxuu soo dhahay ucbuduu rabbakum weeye rabbigiina caabuda marka allana waa allaha sifaadkaa ku sifoobay marka kayrkiis cibaadama mutayso karo walxaal antum idinkuna taclamuuna aada ogsoon tihiin alla inuu yahay midka khaaliqa waxaa weeye asnaamta aad caabudaysaan haddii lagu wado masalanba kufaartane ilaahay wuxuu leeyahay wax ma ma abuuri karaan wax ay samayn karaan ma jirto marka waxaan wax abuuri karin wax la caabudo maahane allaha isagu wax abuuraaya oo sifadaas sifatulkamaalka ku sifoobay isagaas caabuda ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala shariigna ha u samayna wa in kuntum haddaad ahaateenow dha ilaahay kufaaray ayuu dheh ilaahay fii raybin shaki kuwa ku sugan mimaa kii xaggiisana ugaga sugan nazalnaa aanu dejinay calaa cabdinaa addoonkayna nebi maxamed calayhi salatu salaam aan ku dejinay oo qur-aankaasa ood ka shakisan tihiin qur-aanku ilaahay agtiisa inuu ka ahaaday wa in kuntum haddaad ahaateen fii raybin shaki kuwa ku sugan mimaa kii xaggiisana uga sugan nazalnaa aanu ku soo dejinay calaa cabdinaa addoonkayna fa'tuu la kaalayow dha ilaahay bisuuratin suurad la kaalaya oo min mislihi qur-aanka masalkiisa qur-aanka wax masalkiisa oo suurad lamida keena ayuu dhahay ilahi subxaana wa tacaala marka hadda mintan waxaa weeye lilbayaan weeye wax masalkiisa xagga balaaqada iyo nadmiga wanaaggiisa iyo akhbaarta qeybka laga warramaayo wax lamida keena weeye hadda suuraddaanu suurad oo qur-aan hoo go-an maahan baa layidhi maxaa yeele suurad waxaa la yidhahdaa qayb oo markaasi aayado ah suurad bay noqonayaan waxaana ugu yar baa layidhi saddex aayadood xataa suurad waa la dhihi karaa marka hadda meeshaan suuro oo luqawiya ayaa loola jeedaa hadda waxa weeye xaraf qur-aanka ka midane inta ilaahay subxaanahu wa tacaala oo xuduudahu u sameeyey qur-aanka xaggiisa oy intaasba ka caajiseen waa inoo imaanayaan wadcuu u yeerow dhah ilaahay shuhadaa'akum shuhadadiina u yeera shuhadada waxaa laga wadaa aalihadiina wadcuu u yeerow dhah ilaahay mushrikiinow shuhadaa'akum aalihadiina u yeera aada caabudaysaan oo min duunillaahi ilaahay sokadiisa si waxa weeye ay idinkuu kaalmeeyaan oo waxa weeye qayb aayada ah amba suurad ah oo qur-aankaa ay idinla keenaan idinkuu kaalmeeyaan in kuntum haddaad ahaateen o dha ilaahay saadiqiina kuwa run sheegaya haddaad run ku sheegaysaan nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam qur-aankan inuu isagu naftiisa ka samaystay arrintaas sameeyaa layidhi maxaa yeele meesha waxaa ku jirta oo la leeyahay fa inakum carabiyuuna fusaxaa'a mislahu idinku waxaatiin baa leeyahay dad carab ah oo fusaxo ah oo nabigoo kale ee maaragtay fusaxada saas ku ahaatihiin marka haddaan qur-aankaanu xag ilaahay uusan ka ahaanin carab fusaxaa ah idinkuba tiina keen ayaa leeyi maxaa yeele hadda waxay ka mid tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aankan mucjiska hoo la siiyey mucjisooyinka markaasi waaweyn ayuu maaragtaya ka mid yahay mucjisada nabiga la siiyey waxaa u weyn qur-aanka ayaa ugu weyn marka hadda culummadu waxay yidhaahdeen rasuul walba markii la soo bixiyo waxaa la sii jiray shay mucjize ah oo waktigaas waxa la xiiseeyo waxa markaasi waxa weeye ugu sarreeyo ah maxaa yidhi hadda masala ma nebiyullaahi muusa markii la soo bixinaayey waxa weeye waktigaas sixirka ayaa waxa weeye wax lagu faano oo maqaamla ayaa ahay baa yidhi sixirka ayaa wax maqaam la ahay marka waxaa la siiyey say sixirka shabaha oo ka awood badiyey nebiyullaahi ciisa waktigiisa cilmiga cilmu dibiga oo markaa si dhakhtarnimada ayaa horumar gaartaa layidhi marka cudurro ay ka caajiseen dadkii adibada ahay ayaa inuu bogsiya ilaahay uu siiyey rasuulkeena calayhi salatu salaam waktigiisa fusaxada ayaa lagu faani jiray oo carabtu xagga fasaaxaday ku faani jireen fasaaxada markay ku faani jireen ayaa qur-aankan oo ka tara maray fasaaxadoodii ayaa nebiga la siiyey marka sidaas ayaa waxa weeye loo leeyahay wax lamida keena ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala markay arrintaa ka caajiseen fa in lam tafcaluu haddaydaan falina waxa la soo sheegay oo aada caajiseen fa in lam tafcaluu haddaydaan falina lamtaani waxay anfinaysaa wixii markaasi maadii hoo tegey maxaa yeele markaa hadda hadalkaana leeyaha ka hor ma aysan samayn walan tafcaluu faliba maysaan ayuu dha ilaahay oo mustaqbalkani inaad keentaan rijo lagama qabo oo lamtuna waxay anfinaysaa wixii maadiya lantuna waxay anfinaysaa wixii mustaqbala marka marnaba inaysa arrintaas horuna u suurtogelin hadda inaysan ka suurtogelin baa ilaahay sheegaya saa hadday jirtowdha ilaahay oo horena u sameeya haddaan sameeyhayna fattaquu ka dho fattaquu cabsadowdha ilaahay oo waxa weeye inaad alla rumaysaan la imaada weeye ah, fattaquu dhowrsada ayuu dhah ilaahay annaara naarti ka dhowrsada dhowrsiba naar looga dhowrsan karaa waa in alla la rumeeyo iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam fataquu ka dhowrsadowdha ilaahay annaara naarti allatii naartaasoo waquuduhaa kan lagu hurinaayo annaasu dadka uu yahay dadkuna waxa weeye waa kufaarta weeye iyo walxijaaratu dhagxaantow dha ilaahay dhagxaantuna waa asnaamtay caabudi jireen naartaas ka dhowrsadowdha taasaa idin hursane naartaasoo u cidda loo diyaariyow dha ilaahay lilkaafiriina kuwa kaafiriinta loo diyaariyow dha ilaahay marka hadda ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka soo warramay kufaartii iyo maaragtay ah, sifaadkoodii iyo ma'aalkoodii caadada qur-aanka ilaahay waxay ku direesatay inuu maaragtay dadka muuminiinta waxa ku tacalluqa iyo maaragtay amarkooda cidibtiisa uu ka warramo marka ilaahay wuxuu yidhi wa bashir u bishaaray ilaahay u khabar aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo ilaahay rumeeyey wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha suusuuban acmaasha saalixadaa furuud iyo nawaafilba way isugu jirtaa bianna allahumawdha ilaahay inay u sugnaatay uga khabarow dha ilaahay jannaatin jannaat wabashir u bishaarow dha ilaahay sayidka moxamedka ahow aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban anna lahum ow dha ilaahay subxaana watacaala ana lahum inay u sugnaatay jannaati jannaad jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaariha wa qusuurihaa alanhaaru guryaal ay dureerayaan guryaasha afarta oo ilahay qur-aan ku sheegtegi doono weeye kullamaa in dhammoo rusuquu la arsuqow dha ilaahay minhaa jannadaas laga arsuqo kulamaa waxaa la yidhi tufiidu tikaal weeye risiga muuminiinta jannada lagu siinaayo inuu mar walba lagu celinayo laga qaadanaya kulamaa in dhammoo rusuquu la dha ilaahay minhaa jannadaas laga arsuqo min samaratin simaarow dha ilaahay risqan arsuqid laga arsuqo qaaluu waxay leeyihiin ow dha ilaahay haadaa midkaanu alladii kii weeye rusiqnaanu laku arsuqa min qablu hadda ka hor waa wixii hadda ka horna la siiyey jannada sideedaba waxa weeye waxa laga cunaayo tamatuc iyo faakiha ayaa loo cunaa ee waxa weeye gaajo iyo dhibaato looma cuno marka ilaahay wuxuu yidhi markii la arsuqo samaar ah lagu arsuqow dha ilaahay qaaluu waxay leeyihiin haadaa midkaanu alladii kii weeye misla maa kii masalkiisa weeye rusiqnaanu laku arsuqa min qabl hadda koor hor waxa hadda ka cunayna weeye maxaa yeeley jannada simaartiyadu way isshabahaysa haalayd wa utuu waa loola yimidow dha ilaahay biikaas risigaas waa loo keenay mutashaabihan xaalow yaa kii isshabahow dha ilaahay waxay sidaa u leeyihiin wa utuu bihi risqigaas waa loo keenow dha ilaahay mutashaabihan xaalow yaa kii ishabah yashbahu waxaa weeye yashbahu bacduhu bacdan weeye barkiisaa barka kala shabah laakiin wuxuu isku shabahaa layidhi xagga maaragtay madhabka weeye dacmiga laakiin waa isku khilaafsan yahay walahum waxaa u sugnaaday fiiha ayuu dhahay ilaahay jannada dhexeeda aswaajun haween mudaharatun oo la dahiray wahum ayaguna fiiha jannada dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaara weye xagga tamatucana ilahay wuxuu yidhi haween la dahiray oo xayl iyo wax kastoo la qamoonsa laga dahiray ay leeyihiin haddana jannada way kuwaarayaan weligeed kama baxayaan kamana gaboobayaan weye wallahu subxaanahu wa tacala aclam casharkeena intaas wuu egi wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu